bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala <clears throat> allah wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabu ladkaar lilimaam اnawowiyi raximah اllahu tacaala muqadamada ayaan ka soo baxnay qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala faslun fi lmri biاlkhlaasi wa xusni اniyaati fi jamiici alacmaali aldaahiraati walkhafiyaat wuxuu fasal yahay is-amridda lays amrayo caddaynteeda bilikhlaasi lays amro ikhlaas acmaasha in ilaahay loo barax tiro wa xusni niyaati niyaadka ama niyooyinka wanaagooda fii jamiici alacmaali acmaal dhammaantood acmaashii aldaahiraati muuqatay iyo alkhafiyaati kuwii qarsoonaada niyada lagu wanaajiyo qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa wamaa umiruu lama farin oo lama amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan unbaa la faray allaha alle mukhlisiina iyagoo kuwa baraxtiraayo xaal ay yihiin lahu lilaahi alla addiina diinka u baraxtiraayo cibaadada xunafaaa ay yihiin xaal ay yihiin kuwii leexanayo oo qallooca kasoo leexanaya iyo shirkiga oo tawxiidka iyo toosnaanta u leexanayo waqaala tacaala alla waxa uu yihi lan yanaala allaha ilaahay ma gaarayaan luxuumuhaa hilibkeeda ma gaaraya alle walaa dimaa'uhaa neefta la qalaayo dhiiggiisana allama gaarayo walaakin yanaaluhu waxaa gaaraya attaqwa alla ka cabsi minkum idinka xaggiina ka ahaaday ayb yaa ilaahay subxaanahu watacaala gaaraya hilibka iyo dhiigga iyo waxaasoo dhan allama gaaray alla ka cabsigaa gaaraya qaala bnu cabaas waxa uu yidhi radia allaahu canhumaa macnaahu walaakin yanaaluhu waxaa gaarayo anniyaatu niyadiinna ayaa gaaraysa wax idinka qalbiga idinkaga jiro ee ilaahay weyneyntiisa iyo isaga keligii lagu caabudo iyo waxaan la qalaya iyo waxyaabahaasaa gaaraya marka niyadka qaala alimaamu nawowiyu abaranaa shaykhuna alimaamu akhbaranaa shaykhuna alimaamu alxaafidu abulbaqa khalid bnu yuusufa bni sacdi bni اlxasan bni اlmufarij ibni bakaar almaqdisiy annaabulisiy uma dimashqiyu radia allahu canhu qaala akhbaranaa abulyumn alkindiy qaala akhbarana muxamed bnu cabdilbaaqi alansaariy ayb qala ahbarana abu muxamed alxuseyn bnu caliyin aljawhariyu qala ahbarana abuxuseyn muxamed bn lmudafar alxaafid qala ahbarana abu bakrin muxamed bnu muxamed bni sulaymanin alwaasitiy qala xadaana abu nucaym cubayd bnu hishaamin alxalabiyu qala xadaana bnu lmubaarak can yaxya bni saciid huwa alansaariyu can muxamed bni ibraahim ataymiy can calqamata bni waqaas alleyfiyi can cumara bni alkhadaab radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam inama alacmaalu acmaasha sixadeeda ama inama alacmaalu acmaashii waa la eegaa oo waa la fiiriyaa binniyaati baa lagu fiiriyaa niyaadka wa inamaa likulli imri'in qof walbaana maa ayaa u sugnaaday nawaa uu niyeystay faman kaanat hijratuhu qofka hijradiisu tahay ila ilallaahi alla intay ka ay wa rasuulihi iyo rasuulkiisa fa hijratuhu ila allaahi warasuulihi hijradiisu alla rasuul xaggooday ahaatay waman kaanat hijratuhu hijradiisu qofkay tahay ilaa dunyaa adduunyo adduunyada oo yusiibuhaa oo asiibayo aw imra'atin ama haween yankixuhaa uu nikaaxsanayo fa hijratuhu qofka hijradiisa ilaa maa haajara ilayhi wixii uu u hijrooday ayay tahay marka waxaa la fiirinaya niyada marka inama alacmaalu acmaashu muctabaratun tu la eega waay intee laga fiiriyaana biniyaati baa lagu eegaa niyadeeda hada xadiidun saxiixun waa xadiid saxiixa mutafaqun calaa sixatihi sixadiisa laysku waafaqay mujmacun calaa cidami mawqicihi waa mid lagu ijmaacay calaa cidami mawqicihi mawqiciisa weynaantiisa meesha uu dhacayo iyo wajalaalatihi weynaantiisa wahuwa axad alaxaadiisi axaadiistii mid ka mida weeyaan allatii calayhaa axaadiistaasoo korkeeda madaaru lislaami islaamka wareegiisa uu yahay yani islaamka ayaa ku dulwareego axaadiista oo islaamka ku dulwareego wa kaana asalafu salafkii iyo wataabicuuhum iyo dadkii raacay oo min alkhalafi kuwii dambe ahaa raximahum allahu tacaala waxay ahaayeen yastaxibuuna inay sunnaynayaan oy jeclaysanayaan istiftaaxa almusanafaati kutubta la alifo ku furfurashadeeda bihada alxadiidi in lagu furfurto oo lagu bilowdo tambiihan baraarujin lilmudaalici qofka kitaabka daalacanaya lagu baraarujinayo calaa xusni niyati niyada wanaageeda niyo wanaagsan wahtimaamihi iyo ihtimaamsiintiisa bidaalika arrinkaa uu ihtimaamsiiyo wactinaa'ihi isku kallifaadda bihi arrinkaa uu isku mashaqeeyo isku kallifo culamadii hore kuwii dambeba waxay jeclaysan jireen kitaabada kutubta la alifa lagu bilaabo xadiidkan bukhaarigaa lagu bilaabay cumdatulaxkaamkii baa lagu bilaabay riyaadu saalixiinkii buu ku bilaabay arbiciinkii buu ku bilaabay askaarka unbuu ku bilaabaya sababta loo yeelayna waxay tahay ardayga kitaabka inuu barta rabo ama inuu mudaalacaysta rabo marka ugu horeyso in niyada laga saxo oo horta niyadiisu ay nadiif tahay saafina ay tahay oo ay nadiif iyo saafi u tahay waxaan uu baranayo xag alle un inuu u baranayo rawaynaa can alimaami abi saciidin waxaanu ka warinay cabdiraxmaan ibni mahdiy raximahu llahu tacaala qaala inuu yidhi man araada qofkii doono <clears throat> an yusanifa inuu alifo kitaaban kitaab falyabda bihada alxadiidi xadiidkan ha ku bilowdo cabdiraxmaan ibnu mahdi waa shuyuukhda bukhaariy sheekh u yahay ayb shaykhu ashuyuukh weyaan wa qaala alimaamu abu sulaymaan alkhaaabiyu xamed ayb magaciisa waxaa laydhaha xamed waa macaalimu sunanka iyo aclaamu lxadiidka iyo imaamka iskale kutub kalo fara badan shani ducaa kitaab laydhabuuleeya abuu sulaymaan alkhaaabi raximahullah waxa uu yidhi kaana almutaqadimuuna dadkii hore waxay ahaayeen min shuyuukhina shuyuukhdeenna ka mid ah yastaxibuuna inay jeclaysanayaan taqdiima xadiidi alacmaalu binniyati xadiidkaas horumarintiisa amaama kulli shayin shay walbaa laga hormariyo ayb shayga oo yunshau la inshaynaayo la bilaabayo oo yubtada u la bilaabanayo min umuuri diini diinka arrimihiisa ah sababta waa maxay licumuumi alxaajati baahida caamnimadeeda ileyhi xadiidkan loo baahan yahay fii jamiici anwaacihaa anwaacdeeda dhammaanteedna loogu baahan yahay wa balaqanaa waxaa na soo gaaray buu yidhi can ibni cabaas naga soo gaaray radia allahu canhuma annahu qaala inuu yidhi ibnu cabaas inamaa yuxfadu rajulu qofka waa la xifdiyaa nusaqa qaarna waxay qoreen inamaa yuxfadu xadiidu rajuli <clears throat> ninka <clears throat> sheekadiisa waa la ilaaliyaa oo waa la xifdiyaa ama qofka waa la xifdiyaa calaa qadri niyatihi niyadiisa intee la egtahay baa lagu dhowraa lagu xifdiyaa haddii niyadaadu ay wanaagsan tahay oo ilaahay dartii ay khaalis u tahay